bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina muxamed w aalihi w saxbihi ajmaciin icraabu jamci mudakari saalimi jamcii mudakari saalimka ah ayuu icraab u yahay marka qeybtii xuruufta la icraabay labaan ka soo sheegnay asmaau sita iyo muhanaan ka soo baxnay inta waa jamcu mudakari saalim waa qeybtii ugu dambeysay musanifki intuu baabka ku sheegay ficilkii mudaaric yaa afaray qeybtan oo ahayd ida اtasala bihi alif اlاثnain aw waaw اljamaaca aw yaa lmuanathati اmukhaadaba tiina maba ku sheeginba ilaa baabu ficil mudaaric uu ku keeni doonaa marka jamcu mudakari saalim yuu inta kaga hadlaya jamcu mudakari saalim magaciisoo wataa horta jamac waa yahay oo maa dala calaa akhara min ithnaini jamac fii baabi naxwi saddexaa lagu yiraahdaa iyo wixii ka badan marka jamac waa yahay jamacaas wuxuu u yahay mudakar jamaca muanathka ayaa ixtiraas a ah u yahay oo laisaga bixinaya asaalim waxaa loo yiri jamcu lmudakari saalim waxaa loo yiri mufradkiisi dhib looma geysanin isimkoo iska mufrad ah yaa aakhirkii keliya calaamadii jamca lagu daray oo waawdi iyo nuunti fi xaalati rafci ama ya iyo nuun oo fi xaalatay annasbi waljari ah marka mufradkii waxaa weye sidii jamcu tagsiir oo kale wax lagama bedelin ee waxa weeyaan muxamadun asoo ahaa yaa waaw iyo nuun aakhirki lagaga daray oo muxamaduuna ama muxamadiina ina almuslimiina alir muslim oo ah, ya iyo nuuna ah lagu daray muslimiina bas saalimta saasaa lagala jeedaa marka jamcu mudakari saalim macnihiisa waa intaas bal aan fiirino wa kulu jamcin saxa fiihi waaxidu huma ataa bacda tanaahi zaa'idu farafcuhu bilwaawi wanuunu tabac mithlu shajaani alkhaadibuuna fi ljumac wa nasbuhu wa jaruhu bilyaa'i cinda jamiici alcarabi alcarbaa'i tquل xyi الناaزلiina في minا wsل can الزaydiina hal kaanuu huna w nuunuhu maftuuxaة id tudkaru wالnuunu fi kuli mثnى tuksaru w tsqط الnuunaani fi الإضاafة naxو raأytu saakini الرasاafa wqad laqiitu صaaxibay akhiina faاclamhu fi xadfihi ma yaqiina wuxuu leeyay musanifka w kulu jamcin jamc dhammaantiisa jamacoo saxa fiihi waaxiduhu mufradkiisa ou ansaxay aan la jibjibinoo salima min ataksiir aa loo jeedaa saxa fiihi waaxiduhu mufradkiisii ou ansaxay thuma ataa uu yimiday bacda tanaahi markuu dhammaystirmay mufradka kadib zaa'iduhu ziyaadadiisa oo jamaca ziyaadadiisa ay timid fa rafcuhu jamacaas goditaankiisa bilwaawi a lagu godaa wa nuunune tabacun bay u tahay oo nuuntii lijabrilwahni oo tahniyada gadaal laga raacsiinaya jamca mudakara saalimkana gadaal baa laga raacsiinaya mithlu qowlika weeyaan oo shajaanii waxaa i alkhaatibuuna kuwa khudbada akhrinaya fi ljumaci jumcooyinka dadka khutabta jimcada ka akhriya ilaahay markay ixasuusiyeen awaamirtiisa weyninkeeda iyo qiyaama jazaha iyo waxaasoo dhan murug bay igu dhaliyeen buuri shaji ayib wuxuu ri wa nasbuhu isimkaas oo jamcumudakari saalimka kordhigiisa iyo wa jaruhune xaasilaani bilyaai ya bay ku soo xasilayaan cinda jamiici alcarabi carabti dhammaanteed agteeda alcarbaa ee carabnimadooda ay sugneed jamculmudakari saalim haddaa in la godo la rabo waaw baa lagu godayaa haddii in la kordhiga ama lahoos dhiga la rabane ya baa lagu hoos dhigaa reebtiinna awalayba galaynoo asigaaba isim ah markaad tiraahdeed markaan eh, goormaa la godayaa goormaasa la kordhigayaa goormaasa la hoos dhiga haddaad tiraahda kuwa waxaa lagu leeya abwaabta ku imaan doonto yaad ka ogaanaysaa oo hadduu faacil dhaca waa la godayaa hadduu naaibulfaacil booskiisa dhaco waa la godayaa hadduu mubtada noqdo waa la godayaa wahaakada alkhabar ilaa aakhirihi ayib taas waan fahamnay taquulu waxaad leedahay xayi salaam annaasiliina kuwa degan oo degan fii minan meesha minan layidhaaho mashaacir almuqadasa ka mid e oo bayna almusdalifa wa maka dhexdeeda ku taalo dadka degan salaam gooni ah iga gaarsiiyo dad in la salaamo mutaysta waayo dad xujaaj ah waay wasal weydii oo cani zaydiina aydinyaalkii zaydiyaalkii weydii zayd oo la jamci waayo hal kaanuu hunaa meeshaan inay joogaan in kale bal iisoo waraysta markaasuu wuxuu ku yiri wa nuunuhu jamaca nuuntiisa maftuuxatun waa la kordhiga id tudkaru markii la sheegaya fiir zaydiina nuunta jamculmudakari saalim gadaa lagaga daray weligeed waa kordhigan tahay waxaa lamid eh alkhaatibuuna waa kordhigan tahay fiiri wannuunu nuunta oo fii kuli muthanan ku jirtana tugsaru waa la hoos dhigaa azaydayni alaleeyahay alqaa'imaani alaleeyahay alcaabidaani nuunti waa kaasa way hoos dhigan tahay marka maadaama jamcu lmudakari saalim ya lgu lagu kordhigayo yana lagu hoos dhigayo haddana muhanihi ay lamid taho muhanahan ya lagu kordhigayo laguna hoos dhigayo labadoodii inay iska kaa darsamin aa lagu leeyahay jamcu lmudakari saalim ya-da waxaa ka horeeyana waa hoos dhigan tahay yada da waxa ka dambeeya nuuntaana waa kordhigan tahay zaydiina caalimiina qaacidiina taa'ibiina alaleeyahay bikhilaafi almuthanaa yada da waxa ka koreeyana waa kordhigan tahay ka horeeyo waxa ka dambeeyana waa hoos dhigan tahay waxaa leeyahy caalimayni qaacidayni saalimayni caynayni yadayni rijlayni saasaa laleeyahay ayib marka wuxuu leeya watasqudu nuunaani fi lidaafa naxwu ra'aytu saakini rasaafa wa tasqudu way dhacdaa annuunaani labadii nuun fi lidaafa labadii nuun nuuntii jamcu lmudakari saalim ku jirtay iyo nuuntii muthanaha ku jirto oo aakhirka kaga jirtay haddii muthanihii jamcu lmudakari saalim la idaafeeyo nuuntaas way dhacaysaa liannahu nuunta waxay awalba bedel ka ahayd tanwiinta isimka mufradka ku jirto hore waxaanu soo sheegnay isimka mufradka ah haddii la idaafee tanwiinta way ka dhici jirta oo hadda haadaa ghulaamun ayadoo ah haddii ghulaamkii la idaafee ghulaamu rajulin ay noqona tanwiinta way dhici haddii mufradkii markii la idaafeey tanwiintii ay ka dhacday tahniyadii iyo jamci nuuntoodina way dhacaysaa liannahu awalba iyada waxay bedel ka ahayd nuuntii tanwiintii mufradka ku jirtay hadday tanwiintiiba dhacaysa liajli idaafa nuuntii bedelka tanwiinta ka ahayd idaafa ay u dhacaysaa sidaas weeyaan marka waxaad leedahay ra-aytu waan arkay saakini rasaafati saakinii arasaafa saas meesha rasaafa la yidhaahdo oo bilaadulciraaq ku taalo dadkii deganaay waa soo indhaidhayo waa soo arkay marka fiiri saakiniina zaydiina caalimiina eh saakiniin jamcu dikr saalim ay ahayd iyadoo saakiniina ah yaa la idaafay nuuntii marka waa la gooyo saakiniin rasaafaa la yidhi ayib waqad laqiitu waan la kulmay saaxibay akhiinaa walaalkey walaalkeenna labadiisa saaxib waa la soo kulmay saaxibayni ay ahayd tathniya iyadana tathniya ay ahayd ayadoo saaxibayni ah yaa akhiinaa loo idaafay nuuntia la gooyo waxaa layihi saaxiibay akhiinaa ee faclamhu ogow fii xadfihimaa labadaas nuun goyntooda yaqiinan si yaqiinnimuu ogow mala awaal ay kaa noqonin marka khulaasat اlqowl jamcu اlmudakari saalim min alasmaaءi alatii tucrabu biاlxuruuf marfuuc bilwaaw waaw xaraf waay kan marfuuc bidama laleeyna xarako waay jamcu اlmudakari saalim macnihiisa waan kuu soo fasiray laakiin waxaa ku dhiman tacriifkiisi waxaa la yidhaahdaa jamcu lmudakari saalim maa dala calaa akthara min ithnayni ithnatayn uma baahno liannahu dumar jamcu dakarsaalim kama yimaado maa dala calaa akthara min ithnayni biziyaadatin fi aakhirihi wahiya alwaaw wanuunu fi xaalati arafci walyaau wanuunu fi xaalatay annasbi waaljari ayib صالح litajriidi wa catfu mithlihi isaga sii dar haddaad tiraahdid fiiri zayd iyo zayd iyo zayd baa intaad dhihila jaaa zaydun wa zaydun wa zaydun aad dhihila jaaa zayduuna waa lagu fududay jamaca hawshaasaas qabta hadda haddii la yidhaahdo ina almuslimiina waalmuslimaati haddii la yidhaahdo ina almuslimiina hala tiriyo ina ina muslim alfaad badan yo hal lagugu soo jamciyey marka jamci saddex qofoodna waa noqon karaa milyaar qofoodna waa noqon karaa hadda ilaahay markuu leeyahy in almuslimiina walmuslimaat fi hada alcasri milyaar wamaa yaziid yaa soo hoosgalaya lafdiga in almuslimiina liannahu kulu man qaala laa ilaaha ila allah lafdigaas yantabiqu caleyh ayib marka maa dala calى akhara min اثnain bziyaadatin fi aakhirihi waaba soo sharaxnay alif waaw iyo nuun iyo ya iyo nuun saalixun litajriidi sidii tathniyada aan ku tilmaanay oo ina almuslimiina haddii halakala furfura layidhah muslim muslim muslim muslim muslim yaa laysku jamci muslimiin hala keeni mufrad waa laga heli karaa ayib qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuuna wاladiina hm can اlagwi mucriduuna fiiri mucriduuna iyo muؤminuuna iyo khaashicuuna iyo waarithuuna iyo kulu dalika waa jamcu mudakar saalim w laakiin waxaan rabaa inaad ogaatid in hadda sii dheerayna ma rabno jamcu mudakari saalim shuruud badan uu leeyahay laakiin waxaad ogaataa jamcu mudakari saalim laba shay midkooda laga keena inuu mufradkiisa calam inuu yahay iyo inuu wasfi nakiro wasfi uu yahay labadaas midkood a laga keena mathala zayd muxamed cali khaalid waa aclaam waa magacyaal oo dad waay marka khaaliduuna zayduuna caliyuuna waa sax waay mufrad calam inuu laga keeno ama waصfi baa laga keenaa oo muؤmin iyo muslim iyo caaqil iyo caabid iyo taa'ib iyo raagib waa awsaaf raagibuuna taa'ibuuna caabiduuna muؤminuuna khaashicuuna aad leedahay ama isim mafcuul oo waxaad leedahay madruubuuna macquuluuna musalamuuna ilى aakhirihi ama waصfi baa mfradka laga keenaa ama caalam ba laakiin nakira lagama keeni karo bikhilaafi tathniya fiiri hadda rajul tathniya waa laga keeni karaa rajulaani waa la dhihi karaa laakiin rajul rajuluuna lama dhihi karo yad oo nakira eh tathniya waa laga dhihi karaa yad kale haddii loo hara yadaaniyaa laleeyahay laakiin yaduuna jamac lama dhahay cayn caynaaniyaa laleeyahay caynuuna lama dhahay liannahu cayn waa nakiran wasfina ma aha calamna ma aha rijlaani waa laleeyahay beyt beytaani aa laleeyahay ma garate baab baabaani laakiin baabuuna ma maqasha weliga marka tahniyada waxay kaga duwan tahay tahniyada nakira waa ka imaan kartaa wasfigay ka imaan kartaa calamay ka imaan kartaa laakiin jamcu lmudakari saalim mufradkiisa ima an yakuuna wasfan ismu lfaacili ismu lmafcuul waa waa waa inuu yahay iyo calam inuu yahay calamka waa juz min almacrifa ismu ishaare iyo ismu lmawsuul iyo kuma jiraan marka intaas u hayso jamcu lmudakari saalim mulxaqaad badan ou leeyahay mulxaqaadkiisa waxa weeyaan wax la tiri kara maa laakiin qawaacid uu leeyahay maa lam yaslam mufraduhu min ataksiir waa hal qeyb maa laysa lahu mufradu min lafdihi waa hal qeyb jamcu aljumuuc الصaxiixa alati lam yatawafar fiiha shuruud صaxiix qeyb waay wahaakada qeybyaalu kala leeyahay taas hadda ma haboona maadaama musanifka uu ka aamusay inaan soo qaadno icraabtii aan ku laabana markaan wa kulu jamcin saxa fiihi waaxidu huma ataa bacda tanaahi zaa'idu farafcuhu bilwaawi wa kulu jamcin jamc dhammaantiisa jamcoo saxa fiihi waaxidu mfradkiisa ou ansaxay ou salima min ataksiir huma ataa ou yimiday zaaiduhu ziyaadadiisa bacda tanaahi mfradka markuu dhammaaday kadib ziyaadadii jamca lagu daray fa rafcuhu jamcaas markii in la godo la rabo bilwaaw buu ahaaday wa nuunu oo waawda ka dambaysana tabacun bay u tahay mithlu qowlika weeyaano shajaani alkhaaibuuna alkhaaibuuna daas waa jamcu mudakar saalim khaaib ayadoo ahayd mufradki wax lagama bedelin waawle dabada lagaga daray khaaibuu alyiri nuuntiyaa la keenay oo lijabrilwahmi khaaibuuna waa kaas wa kulu alwaaw listinaaf kulu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi kulu mudaaf jamci mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi saxa ficlu maadin mabniyu cala اfatxi fiihi fii xarfu jar wlhaau ismu majruuru bfi mabniyun cala kasri fi maxali jarin dad baa waxaa laga yaabaa fiihi alhaa damiir lemaa dhahdid maxaad isim u leedahay marka damaairta asmaada kamid maaha miya damaairta asmaa inay kamid tahay ma ahne macaarifta asmaaday ku jirtaa marka ismu ishaara isim waa laleeyahay damiirki isim baa laleeyahay hadaa tiraha xarfu jar walhaa damiir mutasil mabniyun cala kasri fi maxali jar dhib ma laha ismi haddaa tirahdan isim waa tahay laakiin isim ayadoo ay mabniyaadka kamid tahay lianna damaa'ira ashbahat اlxuruuf min xayثu اlwadci ayib marka fiihi jaaru wa majruur mutacaliq bsaxa waaxidu faacilu saxa marfuucu calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi waaxidu mudaaf walhaau mudaaf iley mabniyun cala dami fi maxali jarin wاljumlaة min alficli wاlfaacili saxa fiihi waaxiduhu fi maxali jarin sifaة liljamci wa kulu jamcin jamc dhammaantiisa jamacoo saxa fiihi waaxiduhu sidaas soomaali ay ku heshiisay carabta hadda markii ay akrinayso yani sida hadda ujiidayna uma jiidaysa laakiin wixii waa la fahmayaa waxaa leeyay mufradkan jamaca waa nakiro gadaasisni jumlaa dhacday jumladan sifay noqonaysaa saasay carabta leedahay kelia laakiin annaga mashaaikhdeenna waxayna bareen maadaama qofkii inuu iska cajam yahay uusan luqadii tadawuqi karin yaa waxa sifada laqbadaa lagugu fahamsiinaya wa kulu jamcin jamac dhammaantiis jamacoo saxa hadduu xaal uu yahayna xaala kownii kadaa ala leeyahay marka saxada jumladaas waa sifa ko ثuma xarfu caطfin ataa ficlu maadin mabniyu calى الsukuuni wa zaa'idu faacilu ataa marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhiri zaa'idu mudaaf wاlhaau damiir mutasil mabniyu calى dami fi maxali jarin bacda darfu makaan mansuub calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi bacda mudaaf atanaahi mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jari kasraة muqadaraة cala lyaai manca min duhuuriha athiqل aلtanaahi iyo alqaadi almushtari isku craab waay waa ismu manquus wالdharfu mutacaliq bataa jumlati wa jumlaةu ataa zaa'iduhu macduufaة calى jumlati saxa fiihi waaxiduh ayib wa kulu weli mubtadihi khabarkiis waa kuu dhiman yahay farafcuhu alwaaw waaqcaة fi jawaabi almubtada aw fi jawaabi اlcumuum rafcu mubtada marfuucu rafcu mubtada thaani dheh wa kulu mubtada awal waa rafcu mubtada thaani marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi rafcu mudaaf walhaa mudaafu ilayhi mabniyun calى dami fi maxali jarin bilwaawi albaaw xarfu jarin alwaawi ismu majruur bilbaaw calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabri maxduufin taqdiiru xaasilu farafcuhu xaasilu bilwaaw wاljumlaةu alxamdu lilah wاljumlaةu min almubtadai wاljumlaةu min almubtada'i الthaani wa khabarihi fii maxali rafcin khabaru lilmubtada'i اlأwal rafcudaas iyo bilwaawi yaa khabar waxay u noqonayaan kulidii wاraabidu baynahumaa aلdamiir aladii fii rafcuhu rafcuhu damiirkaasaa kuli u laabanay wاnnuunu alwaawu xarfu caطfin ama nuunu Eh, iska dhe annuunu ama waawlxaal waa dhihi kartaa farxfu bilwaaw walxaal annuunu tabacun annuunu mubtada marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhiri tabacun khabaru mubtada marfuuc wa calaamatu rafci dama daahira jumlada xaalina waa ka dhigi kartaa macduuf calaa maa qablahana waad ka dhigi kartaa mithlu khabarun limubtadain maxduufin taqdiiru wadalika mithlu mithlu mudaaf wlmudaaf iley maxduuf taqdiiru mithlu qowlika shajaanii shajaa ficil maadi mabniyun cala الsukuun wa nuunu lilwiqaaya wa yaau lmutakalimi mafcuulu bihi muqadam mabniyun cala الsukuuni fi maxali nasbin alkhaatibuuna faacil muahar marfuuc bilwaawi niyaabata can dama liannahu jamcu lmudakar saalim wnuunu ciwadu can اtanwiini fi ismi اlmufradi fi ljumaci jaaru wa majruur mutacaliqu bاlkhaatibuuna wاljumlaة shaajani alkhaatibuuna fi maxali nasbi maquul qowl maxduuf ayib wa nasbuhu wa jaruhu bilyaai cinda jamiici اlcarabi اlcarbaayi wa nasbuhu alwaaw xarfu caطfi nasbu mubtada marfuuc bاbtida marfuuc biاlibtida w calaamatu rafci dama daahira nasb mudaafu alhaau mudaafu li mabni cala dami fi maxali jarin wa jaruhu alwaawu xarfu caطfin jaru macطuufu cala اnasbi wاlmacطuufu cala اlmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhiri jaru mudaafu alhaau mudaafu li mabni cala dami fi maxali jarin bilyaai jaaru wa majruur in badan ayna soo dhaaftay wa huwa mutacaliqu bkhabri maxduufi taqdiiruhu xaasilaani wa nasbuhu wa jaruhu xaasilaani xaasilaani khabru mubtada marfuucu calaamatu rafci alifu niyaabata can dama liannahu muhanaa wa nuuni ciwadan can tanwiin fi lism lmufrad waxaa xaasilaan u leenahay nasbi iyo jariga isku cadfanaa tahniya labadooda isla imaanaya cinda darfu makaan mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi cinda mudaaf jamiici mudaafu ilayhi majruuru calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi jamiici mudaaf alcarabi mudaafu ilayhi majruuru calaamatu jarihi kasratu daahiraة fi aakhirihi alcarbaai sifaة lilcarabi wa sifaة اlmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiraة fi aakhirihi wاdarfu cinda mutacaliqu bkhabari mubtada'i oo xaasilaani xaasilaani bilyaai bay ku xasilaan cinda jamiici carabi اlcarbaai cinda jamiic alcarabi carabta dhammaanteeda agteeda nasbadii waxay ku xasishaa ya taquulu ficlu wa faacilu taquulu ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta xayi ficil amr mabniyu calى xadfi xarfi اlcila xayi meeqa ya wa ya kalaa kasii maqan ayib ficilka amar hadii uu muctal yahay yubnى calى xadfi xarfi اlcila xayi ficil amr mabniyu calى xadfi اlyaa wاlkasraةu qablaha daliilu calayha wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta الناaزليiن مفعuuل bه منصوب cلاaمة نسبه الyاء نياaبة عن الفتحة لأنه جمع المذkر الساaلم والنuن عوض عن التنوين في الاسم المفرد في miنn في xرف jر miنn اسم مجrور بفي وcلاaمة جره كسرة مqدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساaكنين منع مdوuرا تacdر miنn iyo xasن iyo raxn iyo xayan ay لcراab tahay laakiin shicirka markii lagu dhawaaqa fii minaa ay tahay laakiin minan waay haddii minaa la yidhaahdo o sideeda alifta loo dhaafana waxaad leedahay muqadar cala alalifi maxduufa dhima dheheysa markaas wasal alwaawu xarfu caطfin sal ficil amr mabni cala الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta can الزaydiina can xarfu jarin الزaydiina ism majruur bcan wcalaamatu jarihi اlyaa niyaabة can اlkasra لأnnahu jamcu اlmudakar الsaalimu wالnuun ciwad can الtanwiini fi ismi mfrad fi ismi اlmufradi wاljaaru wاlmajruur can الزaydiina mutacaliq bsl hal kaanuu hal xarfu اstifhaam kaanuu ficil maadi mabniyin calى dm اlاtisaali bwaaw اljamaaca wa waaw اljamaacati smu kaana mبنiy calى السkون في maxali rafci wاlأlf للتfriqi farqa bayna waawi الmfradi wa waawi الjamci waxa weeyaan imlaa haddii waawda ay tahay waaw rag looga hadlayo badan alifaa lagu daba dhiga haddii waawdii ay tahay waaw yadcuu oo ficilkii oo kale ku jirana alif laguma dhigayo haddaad jaa-uu tiraahdid way yimaadeen raggii waay alif waawdaas alifaa laga daba dhigaa haddii aad tiraahd muxamadun yadcu annaasa ilaa diin illaahi yadcuudaas waawdaas waawljamac ma ah waaw ficilka ka mid ah waay alif laguma dhigaay qaanuun alkitaabati alimlaa'iya waay laakiin qur-aanka hadda waxaad arkay waawgiio waawuljamac ah oon alifku daba qornayn mufrad waawgioo mufrad ah oo alifku daba qoran tahay qur-aanka kitaabadiisa waxaa la yidhaha tawqiifiya weeyaan wax oo laga bedeli kara ma ah laakiin markii kalaam carabi in la qoro ay noqoto fii gayri اlqur'aan waawuljamaaca alifaa laga daba dhigaa waaw mfrad alifka waa laga daayna intaas ogow walidaalika aliftan waxaa layihahdaa litafriiqi farqa bayna waaw mfrad waaw jamc hunaa ismu ishaara mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin wadarfu mutacaliqu bkhabari maxduufin taqdiiruhu hal kaanuu mawjuudiina huna mawjuudiina khabaru kaanuu marfuuc khabaru kaanuu mansuub wa calaamatu nasbihi alyaa niyaabatan can ilfatxa liannahu jamcu lmudakari saalim wannuuna ciwadun can tanwiin fi lismi lmufradi halkaanuhuna wa nuunuhu maftuuxatu id tudkaru wanuunu fi kuli muhanan tuksaru wa nuunuhu alwaawu xarfu cadfin ama istinaaf nuunu mubtada marfuucu bilibtidaa w calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi nuunu mudaaf wlhaa mudaaf iley mabniun calى dami fi maxali jarin maftuuxaة khabru mubtada marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi id darfu zamaan mabniun calى sukuni fi maxali nasbi mutacaliq bmaftuuxa tudkaru ficlu mudaaric mabniyu lilmajhuuli marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru hiya tacuudu ilى اnuuni id tudkaru nuunti markii la sheegay ayib wاljumlaة min alficli wa naa'ib اlfaacili tudkaru fi maxali jarin mudaafu ilayha id taasaa loo idaafay wاnnuunu alwaawu xarfu caطfin annuunu mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi fi kuli fi xarfu jar kuli ismi majruuru bfi wa calaamatu jarihi kasra daahira kuli mudaaf muhanan mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى اlأlifi almaxduufati liiltiqaaءi saakinayn manaca min duhuriha tacaaduru muhanan iyo raxan iyo xasan isku mid wa aljaaru wاlmajruur fi kuli mutacaliq bma bacdahu tuksaru tuksaru ficlu mudaaric mabniyu lilmajhuul wa huwa marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaز taqdiiruhu hiya tacuudu ilى اnuun wnuunu wnuun fi kuli muhanan tuksaru nuuntaas wاljumlaة min alficli wa naa'ib faacil tuksaru fi maxali rafcin khabaru lilmubtada'i nuunti mubtadihi waay wa nuunu nuuntihi tuksaru waa lahoos dhigaa fi kuli muhanan muhanan nuunteeda ama wanuunu nuuntoo fi kuli muhanan ku jirto oo fii kulidaas sifa linuun waad dhihi karta tugsaruna markaas khabarkii annuun bay noqonaysa wa tasqud nuunaani fi lidaafa naxwu ra'aytu saakin rasafa alwaawu lilistinaaf tasqudu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi annuunaani faacil labadii nuunaa dhacayso adaa ridaysa wa tusqidu laguma dhihin annuunaani faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi اlalifu niyaabata can اdama liannahu muhanan wnuunu ciwadu can الtanwiini fi اsmi اlmufradi fi اlidaafati fi xarfu jar alidaafati ismu majruuru bfi wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliq btasqط naxwu khabru limubtadain maxduufi taqdiiru wadalika naxwu naxw mudaaf qowli mudaafu ilayhi maxduuf ra'aytu ficlu wa faacil raay ficlu maadin mabniyu calى الsukun litisaali bdamiir rafci mutaxarik wa taau damiir mutasil mabniyu calى dami fi maxali rafci faacil saakinii mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alyaau niyaabata can اlfatxati liannahu jamcu اlmudakar saalim ayb saakinii mudaaf nuunti maba joogtabo saakinii mudaaf arasaafati mudaafu ilayh majruur calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi wqad laqiitu alwaaw xarfu caطfin qad xarfu taxqiiq laqii ficil maadi mabniyu calى sukun litisaalihi bdamiir rafci mutaxariki wataau damiir mutasil mabniin calى dami fi maxali rafcin saaxibey mafcuul bihi mansuub wcalaamatu nasbihi alyaa niyaabata can اlfatxati liannahu muhanan wa nuunu xudifat lilidaafa saaxibey mudaaf akhii mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jarihi lyaa niyaabata can اlkasri liannahu min alasmaaءi اkhamsa ama sita akhii mudaafna mudaafu ilayhi mabniun calى الsukuni fi maxali jarin jumlata laqiitu akhiina laqiitu saaxibay akhiina waxay ku cadfan tahay jumlat ra-aytu saakini saafa faaclamuu fi xadfihimaa yaqiinan waxa weeyaan maxaan ku iraahdaa waa jumla iska tatima ah faaclamhu alfaau listinaaf iclam ficil amr mabniun calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wاlhaau damiir mutasil mabniun calى dami fi maxali nasbin في xdfi في xرف jر xdfi اسم majrور bفي وcلاamaة jrhi ksرة ظاahiraة في آkhirihi xdfi mضاaf hima mضاaf iليه mبني على السkون في محل jrin midna waa dhigi kartaa xdfi mضاaf wاlhاء mضاaf ilayhi mبني على الkسr في محل jrin wاlmiimu xرف الcdmاad wاlألف xرف dاal على التثنية yقينا مفcuul مطلق منصوب cلاamaة نسبه فتxة ظاahiraة في آkhirihi في xdfihima jaar وmajrوur mutacaliq biyaqiinan faclamhu ogow yaqiinan ama faclamhu ogow fi xadfihimaa yaqiinan labadaba iclamtu waa lagu tacaluji karaa yaqiinan waxaa waay beytka unbaa loo keenay sidii laga rabay ma ah wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin